bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo afaraad oo suuratu yuunus ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay qisadii nebiyullaahi nuux iyo markaasi hadalladii uu u jeedinaayey kufaaru qowmihi dadkii ahaayoo ka soo horjeeday uu u jeedinaayey iyo hadday hadalkiisa qaada waayeen wixii ilaahay subxaanau watacaala caqiibadooda uu ka dhigay markay beeniyeen ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala way beeniyeen nabiyullaahi nuux waana korina nuux iyo inta la jirtay doonta ayaanu ku korinay waxaanu ka yeelnow dha ilaahay khalaa'if ayaanu ka yeelnay arlada kuwa u hara waanu maashaynow dha ilaahay kuwa aayaadkayna beeniyey duufaan ayaynu ku maashaynay fandur fiiri kayfa siday kaana ahaatee caaqibatu lmundariina kuwii loo diyay ciribtoodii marka hadda ilaahay subxaanau watacaala waa halkaan alla noogaga warramayaa nabiyullaahi nuux bacdigiisa rusul ilaahay inuu diray oo ummadahooda uu diray aayado cadcadday ula yimaadeen markaasi waxa weeye aysan rumaynin sidaasoo kaleentoodna waxaa weeye dadka muctadiintaa ilaahay qulubtooda u daboolaayo alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala suma bacdigeeda bacasnaa waanu dirnay min bacdihi nabiyullaahi nuux bacdigiisa rusulan rusul ayaanu dirnaw dha ilaahay ilaa qowmihim qoomkooda ayaan u dirnay sida hadda nebiyullaahi ibraahim iyo huud iyo saalix rusushaanse way badan tahay fajaa-uu dabeedna rusushii way u yimaadeen hum qoomkoodiow dha ilaahay bilbayinaati aada cadcad oo mucjisooyina ay ula yimaadeen famaa kaanuu ma aysan ahaanin buu dhah ilaahay ummadihii liyu'minuu kuwa rumeeya bimaakii kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qabl hor intaan rusushaan lasoo soo dirin ka hor waxay beenisnaayeen markii rususha la soo dira ma aysan rumaynin kadaalika sidaasoo kale kalowdha ilaahay sida qoladaas quluubtooda aan u daboolnay nadbacu waanu daboolaynaa hawdha ilaahay calaa quluubiilmuctadiina kuwa xadda gudbaaya quluubtooda waanu daboolaynaa oo waxa weeye iimaan laga aqbali maayo waxa weeye sida marka kuwaas quluubtooda aan u daboolnay ayaan kuwan kufaaru makaana u daboolaynaa weeye alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala uma bacdiyadowdha ilaahay bacasnaa waxaanu bixinay oonu dirnay min bacdihi nabiyullaahi nuux bacdigiisow ilaahay rusulan rusul ayaanu dirnowdha ilaahay hadda waxaa weeye nebi nuux rususha ka dambaysay aad iyo aad u fara badan tahay rusul ayaanu dirnowdha ilaahay subxaana watacaala ilaa qowmihim qowmkooda ayaan u dirnay oo waxaa weeye fa kullu rasuulin bucusa ilaa qowmihi weeye rasuul kasta waxaa loo diray qowmkiisiaa loo diray sida hadda nabiyullaahi ibraahim oo kale way beeniyeen wayna dhibeen ilaa dab ay ku tuuraan nebiyullaahi huudaa kamida way beeniyeen wayna dhibeen ilaahay baa halaagay qoomkiisa rusul walba waxaa weeye saas ayaa maaragtay aa loo beeninaayey qolooyinkii beeniyena ilaahay uu cadaabaayey marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala fa jaa'uuhum waxay ula yimaadeen rusushaasu qowmyaalkoodii ama ummadihii loo diray bilbayinaati aayado cadcad oo mucjisooyin ay u yimaadeen ja'a alambiyaau liaqwaamihim weeye ambiyadii waxay la yimaadeen ummadahooday ula yimaadeen aayada oo cadcaday ula yimaadeen ama fajaa uu way u yimaadeen hum ummadihi bay u yimaadeen bilbayinaati multabisiina xaalihiin kuwa ku dheehan bilbayinaati aayada cadcad oo mucjisooyina ku dheehan oo ba'dan baa ulmulaabasa laga dhigana way bannaan tahay waa mucjisooyinkii ilaahay subxaanau watacaala rasuul walba uu lasoo diray maxaa yeele rasuul walba sidaanu soo marnay qur-aanka haddana aan ku tegayno mucjiso oo gaara ayaa la siiyey alla markaas wuxuu dhahay famaa kaanuu ma aysan ahaanin ummadihii liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa kii kadabuu ay beeniyeen min qablu horow dhahay ilaahay subxaanau watacaala famaa kaanuu ma aysan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa kii kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qablu hor waxaa laga wadaa qabla bicsi rusuli ilayhim weeye rususha intaan loosoo dirin ka hor waxaa weeye wixii aynan rumaysnayn ooy beenisnaayeen markii rususha loosoo soo dira ma rumayn weye macnaha waxaa laga wadaa gaalada markii waxaa weeye intii waxaa weeye aan rusul loosoo dirin ma aysan rumaysnaynin diin ma aysan rumaysnayn marka markii rususha ay u yimaadeen mowqifkoodii kama maaragtay kama soo degin mawqifkoodii halkoodii bay istaageen oo markaasi inay sidoodii iskaga ahaadaan kufaar marka ilaahay wuxuu idhi ma aysan ahaanin buuna ilaahay kuwa rumeeya wixii hor ay beeniyeen hor hadda waxa weeye kufaaray iska ahaayeen waxaa laga wadaa kufrigii ay horay kufaaru ahaayeen iskama bedelina laga wadaa soomaaliya kadalika sidaasoo kale kalow dha ilaahay misla haada dabci weeye dabci oo macnawiya ayaa ilaahay saaray nadbacu waanu daboolaynaa hawdha ilaahay calaa quluubi lmujrimiina kuwa mujrimiinta ah calaa quluubi almuctadiina kuwa xadda gudbay quluubtooda ayaanu daboolna ilaahay dadka muctadiinta sida qoladaas qadciga loo saaray ayaa iyagana looga saarayaa oo iimaan laga aqbali maayo weye kamaa dabacnaa calaa quluubi ulaa'ika weye nadbacu calaa quluubi lmuctadiina weeye saan kuwaas quluubtooda u daboolnay waanu daboolaynaa hawdha ilaahay oo khadmi oo macnawiya ayaanu saaraynaa kuwa muctadiintaa quluubtooda ayuu dhahay alla subxaana wa tacaala ilaahay haddana wuxuu yihi subxaana wa tacaala uma bacdiyeeda bacasnaa waanu dirnay min bacdihim rususaas bacdigeeda muusa nabi muuse ayaanu dirnay iyo wa haaruuna haaruun ilaa fircawna fircawn ayaan u dirnay iyo wa mala'ihi jamciisa ayaan u dirnay hadda markii waxaa weeye nebiyullaahi nuux bacdigiisa rusushii la ijmaaliyey ayaa hadda si khaasa waxaa meeshaan loo sheegayaa nabiyullaahi muusa iyo haaruun oo loo diray fircoon iyo qoladiisa qabdiyiinta aheeday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkan uu ku sheegayaa marka hadda tan waxay noqonaysaa cadfu qisatin calaa qisatin qiso oo waxay noqonaysaa qiso kale lagu cadfo ayay noqonaysaa oo waxaa weeye laba qiso oo laysku cadfay noqonaysaa marka hadda waxaa hadda markaasi wakhaasun calaa caaminay noqonaysaa khaas oo la cadfoo caam lagu cadfana way noqonaysaa waa si limaziidilqaraabati fii waqaa'ici muusa maca fircawnaa layidhi maxaa yeela waxyaabo oo maaragtay yaab laho qariiba ayaa dhacay baa la yidhi nebiyullaahi muuse iyo fircoon dhexdooda ka dhacay aayaddan marka nabigeena calayhi salaatusalaam ayaa tasfiye looga dhigayaa maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatusalaam markii lasoo bixiyey qaar badan oo markaasi waxa weeye ahlu kitaaba oo yahuud masalanba oo nebiyullaahi muuse u nisbo sheeganaya ayaa markaasaa joogeen marka si gooniya waxaa loo xasuusinayaa waqaa'icdii ka dhacday nebiyullaahi muuse iyo iyaga dhexdooda ka dhacday ayaa markaasaa ilaahay subxaanau watacaala uu ka warramayaa weeye alla markaa wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala suma bacadnaa waanu dirnowdha ilaahay min bacdihi mowdha ilaahay rusushaas bacdigeeda muusaa nabi muuse ayaanu dirnay iyo wa haaruuna haaruun ilaa fircawna fircoon ayaan u dirnowdha ilaahay iyo wa mala'ihi jamciisa biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay sagaalka ahay oo waxa weeye sideed waxaa lagu soo sheegay suuratu alaxraaf midna waxaa lagu sheegayaa suuradda hadda aynu ku jirno dhamsigii ah sideeddaas sagaalkaas aayadood intaan maaragtay towreed la siiyey nebiyulaahi muusa oo mucjisooyinka ayaa ilaahay subxaana watacaala uu la soo diray marka alla wuxuu dhahay aayaadkayna ayaanu la dirnay fastakbaruu dabeedna way isweynaysiiyeenoo iimaankii iska kibriyeen wa kaanuu waxayna ahaadeen ow ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriina ow ilaahay fastakbaruu way iskibriyeen ow dha ilaahay oo iimaan la rumeeyo aayaadkaas ayay iska kibriyeen ow ilaahay wa kaanuu waxayna ahaadeen ow dha ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriina ow dha ilaahay falamaa goortii jaa'ahum alxaqu xaqa ugu yimid ow ilaahay min cindinaa agtayna ugaga yimiday qaaluu waxay yidhaahdeen inna haadaa midkaanu la sixrun sixir weeye mubiin oo caday dheheen aayaadkii ilaahay subxaanau watacaala uu la soo diray nebiyullaahi muusa waxay yidhaahdeen waa sixir bay dhaheen alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala falamaa goortii jaa'ahum alxaqu xaqi uu u yimidow dha ilaahay min cindinaa agtayna ugaga yimiday xaqi lala soo diray nebiyullaahi muuse iyo haaruun qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay fircoon iyo qoladiisii inna haadaa midkaan oo noo yimiday la sixrun sixir weeye sixirkaasoo mubiin oo caday dheheen waa sixir iska caday yidhahdeen wax kale ou yahay ma jirto sidaasay maaragtay ay ku tilmaameen bere hadda la saaxirunana waa jirta oo waxay markaas ishaarayeen nabi muuse ishaarayeenoo ninkaan muuseah waa saaxir bay leeyihin sixirkiisa u shacab yahay marka maqaalada tanu waxay ka dhacday baa layidhi bacda majii'i suxarati weeye suxaradii markay yimaadeen bacdigeeda oo waxa weeye ushii nebiyulaahi muusa wixii ay sameeyeen oo xarkihii iyo ulihii ay cuntay ayay warkaan yidhaahdeen alayidhi qaala muusa nabi muuse markaas wuxuu dhahay ataquuluuna ma waxaad ugu qawlaysaan ilxaqi xaqa lamaa goortii jaa'akum u idin yimiday ah, ah, sixir miya asixrun ah, lamaa goortii jaa'akum u idin yimiday inahu la sixrun isaga soo qadaro ataquuluuna qaala muusa nabiyulaahi muuse wuxuu yidhi nabi muuse wuxuu dhahay ataquuluuna ma waxaad adigu qowlaysaan lilxaqi xaqa lamaa goortii jaa'akum uu idiin yimiday inahu la sixrun sixir weeye asixrun sixir miya haadaa midkaanu kalma sixir ah waqad aflaxa man ataa bihi weeye qofkii la yimid ayaaba liibaanee sixir qof la yimaadaahu liibaan heli maayo maxaa yeela waxa nebiyullaahi muuse uu la yimiday suxaradii sixirkoodii ayuu baabi'iyey oo burburiyey ilaahayna waa kau dhahay walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa haddii ilaahay yidhaahdo suuratu dhaan noogu imaan doonto saaxir ma liibaanaayo xaysu ataa weeye meel allaale meeshau yimaado liibaanta heli maayo marka hadda ma sixiraa u dhahow dhah ilaahay ah, ataquuluuna ma waxaad ku qawlaysaan ayuu dhahay lilxaqi xaqa ma waxaad uu qawlaysaa lamaa goortii jaa'akum idiin iday inahu la lasixrun sixir weeye asixrun sixir miya haadaa midkan waxaan anigu aan haysto ood mucjisood aragteen ma sixir baa weeye qofkii la yimid ayaa liibaanaya walxaal laa yuslixu saaxiruuna kuwa saaxiriinta ahna aysan liibaanayn saaxir liibaani maayo maxaa yeele waxay saaxir waxau dalba ma gaaraay weeye ilaahay agtiisana khaa'ib ka yahay walaa yuflixu saaxiruuna kuwa saaxiriinta ahna liibaani maayaan weye istifaamtaanu labada mawlacba waxaa weye istifhaamu linshaari wa tawbiiq wahay sidaas markuu dhahay nebiyullaahi muuse qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma noo timiday muusow litalfitanaa inaad naga iifidood naga jeedisid amaa kii wajadnaa aanu ka helnay calayhi maaga korkiisa aabbana ah aabba'anaa aabayowgayna oo watakuuna idiin ahaata lakumaa labadiinaan adiga iyo walaalkaa alkibriyaa'u boqortooyadu fil ardi allada dhexdeeda wamaa naxnu annagu ma nihina yidhaahdeen lakumaa labadiinaan bimu'mina kuwa idiin rumaynaayo ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay ah, fircawn iyo quladiisi waxaa la yidhi ee markay waayeen xujo ay ku caarilaan warka nebiyullaahi muuse uu soo sheegay waxay u laabteen baa layidhi taqliid weye taqliid inay macnaha taqliid oo maxliya weliba inay maaragtay aaba'dooda iska saarsadaan oyna macnaha wax adilaa aysan u haynin aabba'deen inaanu ka soo gaarnay sharci noqon mayso maxaa yeele wixii aabba' laga soo gaaro hadday baadil yihiin wax ictimaad laga dhiga karo amba muctabar noqonaayo ma ahan weye marka hadda cibaayatul asnaamtaas inkastoy fircoon ay caabudaayeen hadda aynu soo marnayo fircoon waxa weeye asnaam yar yar ayuu u sameeyey markaasuu wuxuu dhahay anaa rabbuha anaa waxau dhahay anaa rabbuhaa ayuu dhahay anaa rabbigeeda ahou dhahay tan horta waa arbaabkiinoo dha rabbiyaalkiina wahay aniguna rabbigii sarreeye oo farsa xukumaaya inaan hayuu dhah laakiin asnaamtaas hadda waxa weeye asaga ka hor xataa waxa weeye dadku asnaam way caabudi jireen laakiin hadda isagu arrinta ayuu sii xoojiyey oo meeshii waxa weeye boqortooyadii uu ka helay ayuu arrintaas ku gaaray inuu isagu yidhaahdo anigu asnaamtan anaa u rabbiya ayo idinkaba ayaguna waxa weeye rabbiyaashii anigaad igu gaarayseen oo hoose weeye inuu dhaho saas waxaa gaarsiisaan yidhi xagga boqortooyada marka hadalkii nebiyullaahi muusa uu soo jeediyey wax jawaabahoy ka bixin karaan waa waayeen waxay u leexdeen takliiday u leexdeen taqliidna waxba tari maayo qaaluu waxay yidhaahdeen haji'tanaa ma waxaad noola timida muusow litalfitanaa litarudanaa wey inaad naga celisid oo naga naga ciisho naga sarfiso camaa sii wajadna aanu ka helnay calayhi maa korkiisa aabbaa'ana aboyowgayn ma haddaad noola timiday yidhahdeen wixii aad odayaasheenna hore aynu ka soo gaarnay inaad naga celisid makaa yeelayna weeye wa takuuna aydiin ahaatana lakumaa labadiinan adiga iyo maaragtay haaruun alkibriyaau boqortooyadu hadda kibriyada waxay ka wadaan boqortooyada ayay ka wadaan weye marka hadda waxaa la yidhi kibriye ayay ku magacaabeen baa layidhi maxaa yeeley kibriyadu boqortooyadu waxaa la yidhi liannahu akbaru maa yudlabu weye min umuuri dunyaa weeye waxyaabaha oo la dalbo waxa uu weyn weeye oo amuuri dunyaa weeye marka saas ayaa shubhiye loo yidhi waxaa kaloo la yidhi haddana waxaa weeye qofka hadduu boqor noqdo ama madaxweyne noqdo arrintaasu waxay dhaxalsiisaa kibri iyo maaragtay cizi iyo maaragtay isla samsaad iyo anafo ayay dhaxalsiisaa marka saasay ugaga cabiraayaan wa takuuna alkibriyaau boqortooyadiina idiin ahaato fil ardulka dhexdiisa arlada arluma saray ka wadaan wamaa naxnu anagu ma nihina yidhahdeen lakumaa labadiina bimu'na kuwa idin rumaynaa anagu ma idin rumayna yidhahdeen wa qaala wuxuu yidhi fircawnu fircawn i'tuunii iila kaalay ayuu dhahay bikulli saaxirin saaxir kulligiisa iila kaalaya caliimin oo cilmi badan markii fircawn qoladiisa ay yidhaahdeen ma waxaad noola timiday muusow inaad naga iishid wixii aabbaa'dayna aynu ka soo gaarnay boqortooyadana adiga iyo walaalkaa aad heshiin oo arlumasar boqor aad ka noqotaan taas ayaa doonaysiinay yidhaahdeen annagu mana idin rumaynayno warkaas markay dheheen fircawn baa hadlay wa qaala wuxuu yidhi ow dha ilaahay fircawnu fircawn i'tuunii iila kaalaya bikulli saaxirin saaxir la arka kulligiisa caliimin oo cilmi badan saaxir oo maaragtay faa'iq ah, ku ah cilmu sixirka ii keena ayuu dhahay maxaa yeele wuxuu isleeyahay waxa muuse uu wasafee isagu uu ku sheegayo qoladihiisu sixir weeye marka wuxuu isleeyahay dadka suxarada hood adugu aada leedahay ayaa difaaci karaya nebiyulaahi muusa falamaa goortii ayuu dha ilaahay jaaa asaxaratu suxaradii ay yimaadeen qaala lahum waxau u dhahay muusaa nabi muuse alquu rita maasiyo antum idinku mulquuna kuwa ridanaya aatiin suxaradii waxaa weeye waataanu ku soo mari jirnay suurat alaxraaf wixii markaasi waxaa weeye suxaro jiray oo maaragtay magaalooyinka laga joogay ayuu dad u diray waa lasoo kulmiyey markii la yimiday mawcidkii oo maalintii yoomudiinaha eeday ayaa maaragtay ah nabiyullaahi muuse waxay ayagu dhaheen waxaad noo kala sheegtaa imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna naxnu lulqiin waa ku doonaa waxaad kala dooratay ile muusow inaad adigu waxaad haysato aad tuuranayso iyo inaan annagu hormarayno o aan tuuranayno markaas kabacdi ayuu hadalkaan leeyahay qaala lahum waxau dhahudha ilaahay muuse nabi muuse alquu fika ayuu dhahay maa tii antum idinku mulquuna kuwa ridanay aasiin war waxaad tuuranayseen tuurtowdha wuxuuna rabaa isagu xaqiiqada inuu gaaro ayuu doonayaa saan hore ku soo sheegnay ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii alqow ay rideen xarkihii iyo ulihii ay wadeen oo faraha badnaay qaala muusaa nabi muuse wuxuu yidhi maa maa kii waa kuma ji'tum aad la timaadeen bihi maaga waxa weeye hadda istifhaamu linkaari wa tawbiix weeye ayu shayin ji'tum bihi weeye war waa maxay waxaad la timaadeen weeye marka waa ku tawbiixinayaa waana xaqirayaa haddana oo waxa weeye istifhaamu inkaari watawbiix wax taxqiir waaye xaqiridna way ku jirtaa ilaahay wuxu yidhi subxaana wa tacaala qaala waxau dhahay muusa nabi muuse maa maakii waa kuma ji'tum aad la timaadeen mise dee ay isu tahay bihi maaga asixru sixir miya asixru sixir miya waxaad la timaadeen in allaha alla ayuu dhahay sayubdiluhu waa burinayaa sixirkaas in allaha alla in allaha allane laa yuslixu hagaajin maayo camala almufsidiina kuwa mufsidiinta camalkooda ilaahay hagaajin maayo wuxuu ku yihi yidhi llaahi muusa waa maxay waxaad la timaadeen oo foosxa xumuu dhahay ma sixira ayuu dhahay in allaha alle sayubdiluhu waa burin doonaa ilaahayaa burinaayo baabi'inayo dhah falaa yabqaa lahu asaran falaa yabqaa lahu asarun aslan asar namarna u baaqi noqon mayso maxaa yeele waan soo marnay ushii nabiyullaahi muusa markii waxyaabihii ay sameeyey nimankaas ay cuntay wax asara xataa waa laga waayey oo meeshi meelay geysa waa la gara waayey shayga sixirkaana waxaa la loo yaqaanaa waa shay indhasalcaada shayga ceyntiisa waxba kama bedelo marka nebiyullaahi muusa usha oo watay inaysan sixir ahayni taasaa caddaynaysa maxaa yeele waxyaabihii acyaanta ayay meesha soo dhigeen markii ushaasu ay cuntay waxba waa laga waayey markaasuu dhahay in allaha alle laa yuslixu hagaaji maayo camalaalmufsidiina kuwa mufsidiintaa camalkooda ilaahay hagaajin maayo wa yuxiqullaahu alla waa sugayaa hawdha ilaahay alxaqa xaqa alla waa sugayaa bikelimaatii kelimaadkiisa oo ku sugayaa oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu yaboohay xaqa inuu sugaayo oo ilaahay naasirkoodu uu yahay dadka mu'miniinta iyo rususha ilaahay taasina ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala way dhacaysaa weye wayuxiqullaahu alla waa sugayaa hawdha ilahay waxay ku cadfan tahay in allaha sayubdiluhu wayuxiqullaahu alla waa suga hawdha ilaahay alxaqa xaqa bikalimaatihi kelimaadkiisoo ku sugaya mawaaciiddiisaa laga wadaa ilaahay wuxuu yaboohay xaqa inuu sugaayo walow kariha almujrimuuna kuwa mujrimiinta oo kaafiriinta haba kahdaan udha ilaahay waxba loo aaba yeeli maayo walow kariha almujrimuuna kuwa mujrimiinta haba kahdaan udha ilaahay ee ilaahay subxaanau watacaala xaqa waa sugaya famaa aamana uma rumaynow dha ilaahay limuusaa nabi muuse ilaa duriyatun daa'ifadoo mooyaane oo min qowmihi min owlaadi qowmihi fircawn qowmkiisa owlaadooda ka mida calaa khawfin cabsi horteeda haal ay ku sugan yihiin oo min fircawna fircawn ay ka cabsanayaan iyo wa mala'ihim jamacooda ay ka cabsanayaan an yaftinahum inay fidneeyaanna ay ka cabsanayaan wa ina fircawna fircawnowdha ilaahay la caalin waa mid kor noqday fil arli arlada ayuu ku kor noqday wa inahu fircawnow dha ilaahay la min almusrifiina kuwa xadda gudbaaya ayuu kamid mid yahay owdha ilaahay ilaahay wuxuu noogaga warramayaa nebiyullaahi muuse dadkii fircoon uu ka dhashay inaan wax nafluhu aysan rumaynin laakiin in yaru ay rumaysay ayaa ilaahay noo sheegayaa ayadoo aayaddaanu laba macnano ay yeela doonto ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala famaa aamana uma rumaynow dhah ilaahay subxaana watacaala tacaala limuusaa nabi muuse ilaa duriyatun daa'ifadoo mooyaane duriyadu waxaa weeye ismun yaqacu cala alqaliili min alqowm aa yidhi waa shay ku dhaca dad yar oo maaragtay aqoon ka mida ah weeye ilaa duriyatun ow ilaahay daa'ifadoo mooyaane firqado oo min qowmihi min owlaadi qowmihi lamiirkan waxaan u celinaynaa fircoon qownkiisa owlaadooda kamid a saasaa la leeyahay oo lamiirka hadda waxaa loo celinayaa fircoon sida jalaalaynku ishaaraayo duriyadatu qowmihina waxaa laga wadahaa layidhi dad yar ayaa laga wadaa weeye naasun yasiiru minhum weeye waxaa kamid ah ayaa layidhi fircoon haweenkiisa asiyaaheed muminu aali fircawnaa ka mid ahay waxaa ka mid ahay khaasinkiisiyaa ka mid ahay waxaa ka mid ahay baa layidhi owlaadiisa khaasinkooda maasidadii maasidatu binti fircawn islaanti eeday ayaa ka mid ahaa layidhi waa markii hadda lamiirka meeshaan loo celiyey fircawn duriyada la sheegaya daa'ifada qaliilka la layidha waa intaasaa layidhi waxaa kaloo la yidhaha lamiirka waxaa loo celinaya nebiyullaahi muuse markaas waxay noqonaysaa dad oo reer binu israa'iil ka mid ah oo waxa weeye ka koray dilkii fircoon wayaa layidhi maxaa yeele waxaa la sheegay fircoon markii ou amraa layidhi dilka reer banu israa'iila layidhi waxay aheed baa layidhi naagta oo reer banu israa'iila markii canuga ay dhashaa layidhi waxay u hibay jirtaa layidhi naagta biyada ayadoo ugaga baqaysa canugaas in laga dilo ayay naagtaas qabdiyada isaga dhiibaysaa adugu iska koriyay leedahay marka waxaa layidhi ilmihii noocaas ayaa waxay ku barbaareen qabdiyiintii dhexooda layidhi maalintii waxaa weeye nebi muuse oo suxaradii ka qaalib noqday ayay dhammaantood rumeeyeen baa layidhi qaar waxay leeyihin waxaa laga wadaa reer banu israa'iilaa laga wadaa weliba hadda mufasiriintu taasay rajaxayaan in lamiirkaba loo celiyo ayaga marka hadda min min min eh, min duriyati eh, marka ilaahay uu leeyahay ilaa duriyatu min qowmihi haddii loo celiyo lamiirka nabiyullaahi muusa waa sida hadda aanu sheegayno dadkii maaragtay yaa ku dhex barbaaray qabdiyiinta oo ilmihii naagaha reer binu israel naagahaas qabdiyiinta u dhiibi jireen ayaa laga wada halayidhi haddii kaleentood waa sida horeo aan sheegaynoo fircoon haddii loo celiyo intaas yaro maashidatu ninka fircawn iyo zawjadiis iyo khaasinkiisi khaasinu awlaadii intaasaa leeya iyo mu'minu ali fircawn haddii la yidhaha lamiirka waxaa loo celinaa nabi muuse laakiin reer binu israa'iila loo jeedaane ayada taas iyadana waxaa weeye waa iska caddahay markaas oo reer binu israa'iil ile nabi muuse saas dhashe way rumeeyeen ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala calaa khawfin cabsi korkeeda xaal ay ku sugan yihiin oo min fircawna fircawn ay ka cabsanayaan iyo wamala'ihim jamacooda an yaftinahum inay fidneeyaanna ay ka cabsanayaan wa inna fircawna fircawnow ilaahay la caalin waa mid kor noqdee mutakabir noqday fil ardi dhulka dhexdiisa wa inahu fircawnow ilaahay la min almusrifiina kuwa xadda gudbay ayuu ka mid yahay xadda ayuu rabbinimo ayuu sheegtay wax aad iyo aad xun foolxuno weeye marka casharkeena intaas wuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu biraxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda todobaatan iyo afaraad oo suuratu yuunus ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay qisadii nebiyullaahi nuux iyo markaasi hadalladii uu u jeedinaayey kufaaru qowmihi dadkii ahaayoo kasoo horjeeday uu u jeedinaayey hiya hadday hadalkiisa qaada waayeen wixii ilaahay subxaanau watacaala caaqibadooda uu ka dhigay markay beeniyeen ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala way beeniyeen nebiyullaahi nuux waana korina nuux iyo inta la jirtay doonta ayaanu ku korinay waxaanu ka yeelnow dha ilaahay khalaa'if ayaanu ka yeelnay arlada kuwa u hara waanu maadsaynowdha ilaahay kuwa aayaadkayna beeniyey duufaan ayaynu ku maadsaynay fandur fiiri kayfa siday kaana haatee caaqibatu lmundariina kuwii loo diyay ciribtoodii marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waa halkaan alla noogaga warramayaa nebiyullaahi nuux bacdigiisa rusul ilaahay inuu diray oo ummadahooda uu u diray aayado cadcad ay ula yimaadeen markaasi waxa weeye aysan rumaynin sidaasoo kaleentoodna waxaa weeye dadka muctadiinta ilaahay qulubtooda u daboolaayo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala suma bacdigeeda bacasnaa waanu dirnay min bacdihi nabiyullaahi nuux bacdigiisa rusulan rusul ayaanu dirnowdha ilaahay ilaa qowmihim qoomkooda ayaan u dirnay sida hadda nebiyullaahi ibraahim iyo huud iyo saalix rusushaansa way badan tahay fajaa uu dabeedna rusushii way ula yimaadeen hum qoomkoodii owdha ilaahay bilbayinaati aayado cadcad oo mucjizooyna ayay ula yimaadeen famaa kaanuu ma aysan ahaanin buu dhah ilaahay ummadihii liyu'minuu kuwa rumeeya bimaa fii kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qabl hor intaan rusushan lasoo soo diran ka hor waxay beenisnaayeen markii rususha lasoo soo diray ma aysan rumaynin kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay sida qoladaas qulubtooda aan u daboolnay nadbacu waanu daboolaynaa hawdha ilaahay calaa quluubiilmuctadiina kuwa xadda gudbaaya qulubtooda waanu daboolaynaa oo waxaa weeye iimaan laga aqbali maayo waxaa weeye sida marka kuwaas qulubtooda aan u daboolnay ayaan kuwan kufaaru makaana u daboolaynaa weeye alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala uma bacdiyeedowdha ilaahay bacasnaa waxaanu bixinay oonu dirnay min bacdihi nabiyullaahi nuux bacdigiisowdha ilaahay rusulan rusul ayaanu dirnowdh ilaahay hadda waxaa weeye nebi nuux rususha ka dambaysay aad iyo aad ay u fara badan tahay rusul ayaanu dirnowdha ilaahay subxaana wa tacaala ilaa qowmihim ayaan u dirnay oo waxa weeye fa kullu rasuulin bucusa ilaa qowmihi weeye rasuul kasta waxaa loo diray qowmkiisiaa loo diray sida hadda nebiyullaahi ibraahim oo kale way beeniyeen wayna dhibeen ilaa dab ay ku tuuraan nebiyullaahi huudaa ka mida way beeniyeen wayna dhibeen ilaahay baa halay qowmkiisa rasuul walba waxaa weeye saas ayaa maaragtay aa loo beeninaayey qorooyinkii beeniyena ilaahay uu cadaabaayey marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala fajaa'uuhum waxay ula yimaadeen rusushaasu qoomyaalkoodii ama ummadihii loo diray bilbayinaati aayado cadcad oo mucjisooyin ay u yimaadeen ja'a alambiyaau liaqwaamihim weeye ambiyadii waxay la yimaadeen ummadahooday ula yimaadeen aayado oo cadcaday ula yimaadeen ama jaa-uu way u yimaadeen hum ummadihii bay u yimaadeen bilbayinaati multabisiina xaalihiin kuwa ku dheehan bilbayinaati aayado cadcad oo mucjisooyina ku dheehan oo ba'dan baa ulmulaabasa laga dhigana way bannaan tahay waa mucjisooyinkii ilaahay subxaanau watacaala rasuul walba uu lasoo diray maxaa yeele rasuul walba sidaanu soo marnay qur-aanka haddanaan ku tegayno mucjiso oo gaara ayaa la siiyey alla markaas wuxuu dhahay famaa kaanuu ma aysan ahaanin ummadihii liyu'minuu kuwa rumeeya bimaakii kadabuu ay beeniyeen min qablu horow dhah ilaahay subxaanau watacaala famaa kaanuu ma aysan ahanin liyu'minuu kuwa rumeeya bimaakii kadabuu ay beeniyeen bihi maaga min qabl hor waxaa laga wadaa qabla bacsi rusuli ilayhim weeye rususha intaan loo soo dirin ka hor waxaa weeye wixii aynan rumaysnayn ooy beenisnaayeen markii rususha loo soo dira ma rumayn weye macnaha waxaa laga wadaa gaalada markii waxaa weeye intii waxa weeye aan rusul loo soo dirin ma aysan rumaysnaynin diin ma aysan rumaysnayn marka markii rusulku ay u yimaadeen mawqifkoodii kama maaragtay kama soo degin mawqifkoodii halkoodii bay istaageen oo markaas inay sidoodii iskaga ahaadaan kufaar marka ilaahay wuxuu yidhi ma aysan ahaanin buuna ilaahay kuwa rumeeya wixii hor ay beeniyeen hor hadda waxaa weeye kufaaray iska ahaayeen waxaa laga wadaa kufrigii ay horay kufaaru ahaayeen iskama bedelnaa laga wadaa soomaaliya kadalika sidaasoo kale kalow dha ilaahay misla haada dabci weeye dabci oo macnawiya ayaa ilaahay saaray nadbacu waanu daboolaynaa howdha ilaahay calaa quluubi lmujrimiina kuwa mujrimiinta calaa quluubi almuctadiina kuwa xadda gudbay quluubtooda ayaanu daboolna ilaahay dadka muctadiintaa sida qoladaas dabciga loo saaray ayaa iyagana looga saarayaa oo iimaan laga aqbali maayo weeye kamaa dabacnaa calaa quluubi ulaa'ika weeye nadbacu calaa quluubi lmuctadiina weeye saan kuwaas quluubtooda u daboolnay waanu daboolaynaa hawdha ilaahay oo khadmi oo macnawiya ayaanu saaraynaa kuwa muctadiintaa quluubtooda ayuu dhahay alla subxaana watacaala ilaahay haddana wuxuu yidhi subxaana wa tacaala uma bacdiyeeda bacasnaa waanu dirnay min bacdihim rusushaas bacdigeeda muusa nabi muuse ayaanu dirnay iyo wa haaruuna haaruun ilaa fircauna fircawn ayaan u dirnay iyo wa mala'ihi jamciisa ayaan u dirnay hadda markii waxaa weeye nebiyullaahi nuux bacdigiisa rususha la ijmaaliyey ayaa hadda si khaasa waxaa meeshaan loo sheegayaa nabiyullaahi muusa iyo haaruun oo loo diray fircoon iyo qoladiisa qabdiyiintaa heelay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkan uu ku sheegayaa marka hadda tana waxay noqonaysaa cadfu qisatin calaa qisatin qiso oo waxay noqonaysaa qiso kala lagu cadfo ayay noqonaysaa oo waxaa weeye laba qiso oo laysku cadfay noqonaysaa marka hadda waxaa hadda markaasi wa khaasun calaa caaminay noqonaysaa khaas oo la cadfo caam lagu cadfana way noqonaysaa waa limaziidi lqaraaba siyaay fii waqaa'ici muusa maca fircawna layidhi maxaa yeela waxyaabo oo maaragtay ah, yaab laho qariiba ayaa dhacay baa layidhi nabiyullaahi muuse iyo fircoon dhexdooda ka dhacay aayaddan marka nabigeena calayhi salaatusalaam ayaa tasfiye looga dhigayaa maxaa yeela rasuulkeenna calayhi salaatusalaam markii la soo bixiyey qaar badan oo markaasi waxa weeye ahlu kitaaba oo yahuud masalanba oo nebiyullaahi muuse u nisbo sheeganaya ayaa markaasaa joogeen markaas si gooniya ah waxaa loo xasuusinayaa waqaaicda ka dhacday nebiyullaahi muuse iyaga dhexdooda ka dhacday ayaa markaasaa ilaahay subxaanau watacaala uu ka warramayaa weeye alla markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala suma bacadnaa waanu dirnowdha ilaahay min bacdihi owdha ilaahay rusushaas bacdigeeda muusaa nabi muuse ayaanu dirnay iyo wa haaruuna haaruun ilaa fircawna fircoon ayaan u dirnawdha ilaahay iyo wa mala'ihi jamciis biaayaatina aayaadkayna ayaanu la dirnay sagaalka ahay oo waxa weeye sideed waxaa lagu soo sheegay suurat alaxraaf midna waxaa lagu sheegayaa suuradda hadda aynu ku jirno dhamsigii ah sideeddaas sagaalkaas aayadood intaan maaragtay towreed la siin nebiyulaahi muusa oo mucjisooyinka ayaa ilaahay subxaana watacaala uu la soo diray marka alla wuxuu dhahay aayaadkayna ayaanu la dirnay fastakbaruu dabeedna way isweynaysiiyeen oo iimaankay iska sugriyeen wa kaanuu waxayna ahaadeen owdha ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriin owdha ilaahay fastakbaruu way iskibriyeen owdha ilaahay oo iimaan la rumeeyo aayaadkaas ayay iska sugriyeen ow ilaahay wa kaanuu waxayna ahaadeen owdha ilaahay qooman qoom ayay ahaadeen qoomkaasoo mushrimiina oo kaafiriin owdha ilaahay falamaa goortii jaa'ahum alxaqu xaqi ugu yimid owdha ilaahay min cindinaa agtayna ugaga yimiday qaaluu waxay yidhaahdeen inna haadaa midkaanu la sixrun sixir weeye mubiin oo caday dheheen aayaadkii ilaahay subxaana watacaala uu la soo diray nebiyulaahi muusa waxay yidhaahdeen waa sixir bay dhaheen alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala falamaa goortii jaa'ahum alxaqu xaqi uu u yimid owdha ilaahay min cindinaa agtayna ugaga yimiday xaqii lala soo diray nebiyulaahi muuse iyo haaruun qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay fircoon iyo quladiisi inna haadaa midkaan oo noo yimiday la sixrun sixir weeye sixirkaasoo mubiin oo caday ah dheheen waa sixir iska caday yidhahdeen wax kale ou yahay ma jirto sidaasay maaragtay ay ku tilmaameen bere hadda la saaxiruna nawaaji sabab waxay markaas isaaraya nabi muuse isaarayeenoo ninkaan muuseah waa saaxir bay leeyihin sixirkiisu iska cad yahay marka maqaalada tanu waxay ka dhacday baa la yidhi bacda majii'i suxarati weeye saxaradii markay yimaadeen bacdigeeda oo waxa weeye ushi nebiyullaahi muusa wixii ay sameeyeen oo xarkihii iyo ulihii ay cuntay ayay warkaan yidhaahdeen alihi qaala muusa nabi muuse markaas wuxuu dhahay ataquuluuna ma waxaad ugu qowlaysaan ilxaqi xaqa lamaa goortii jaa'akum u idin yimiday ah, ah, sixir miya asixrun ah, lamaa goortii jaa'akum u idin yimiday inahu lasixu isaga soo qadaro ataquuluuna qaala muusa nabiyulaahi muuse wuxuu yidhi nabi muuse wuxuu dhahay ataquuluuna ma waxaad ugu qawlaysaa lilxaqi xaqa lamaa goortii jaa'akum uu idin yimiday inahu lasixrun sixir weeye asixrun sixir miya haadaa midkaanu kan ma ah waqad aflaxa man ataa bihi weeye qofkii la yimid ayaaba liibaanee sixir qof la yimaadaahu liibaan heli maayo maxaa yeela waxa nabiyullaahi muuse uu la yimiday suxaradii sixirkoodii ayuu baabi'iyey oo burburiyey ilaahayna waa sow dhahay walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa haddii ilaahay yidhaahdo suuratu dhaa noogu imaan doonta saaxir ma liibaanaayo xaysu ataa weeye meel allaale meeshuu yimaado liibaanka heli maayo marka hadda ma sixiraa u dhahow dhahay ilaahay ah, ataquuluuna ma waxaad ku qawlaysaan ayuu dhahay lilxaqi xaqa ma waxaad ugu qawlaysaa lamaa goortii jaakum idiin iday inahu la sixrun sixir weeye asixrun sixir miya haadaa midkan waxaan anugu aan haysto ood mucjisadood aragteen ma sixir baa weeye qofkii la yimid ayaa liibaanaya walxaal laa yuflixu saaxiruuna kuwa saaxiriintaahuna aysan liibaanayn saaxir liibaani maayo maxaa yeele waxay saaxir waxau dalba ma gaaraay weeye ilaahay agtiisana khaa'ib uu ka yahay walaa yuflixu saaxiruuna kuwa saaxiriintaahuna liibaani maayaan weye istifhaamtaanu labada mawlacba waxaa weye istifhaamu linkaari wa tawbiix wahay sidaas markuu dhahay nebiyullaahi muuse qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma noo timiday muusow litalfitanaa inaad naga iifidood naga jeedisid amaa kii wajadna aanu ka helnay calayhi maaga korkiisa aabbana a aabbaa'anaa aabbayowgayna oo watakuuna takuuna idin ahaata lakumaa labadiinaan adiga iyo walaalkaa alkibriyaa'u boqortooyadu fil ardi arlada dhexdeeda wamaa naxnu annagu ma nihnay yidhaahdeen lakumaa labadiinaan bimu'minna kuwa idiin rumaynaayo ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay ah, fircawn iyo qoladiisi waxaa la yidhi ee markay waayeen xujo ay ku caarilaan warka nabiy laahi muuse uu soo sheegay waxay u laabteen baa la layidhi taqliid weye taqliid inay macnaha taqliid oo maxliya weliba inay maaragtay aaba'dooda iska saarsadaan oyna macnaha wax ajilaa aysan u haynin aabba'deen miyaanu ka soo gaarnay sharci noqon mayso maxaa yeele wixii aabba' laga soo gaaro hadday baadil yihiin wax ictimaad laga dhigo karo amba muctabar noqonaayo ma ahan weeye marka hadda cibaadatl asnaamtaas inkastay fircoon ay caabudaayeen hadda koor aynu soo marnayo fircoon waxa weeye asnaam yar yar ayuu u sameeyey markaasuu wuxuu dhahay anaa rabbuha anaa waxau dhahay anaa rabbuhaa ayuu dhahay anaa rabbigeeda ahou dhahay tan horta waa arbaabkiin o dha rabbiyaalkiina waayo aniguna rabbigii sarreeye oo korsun xukumaaya ayuu dhah laakiin asnaamtaas hadda waxa weeye asaga ka hor xataa waxa weeye dadku asnaam way caabudi jireen laakiin hadda isagu arrinta ayuu sii xoojiyey oo meeshii waxa weeye boqortooyada uu ka helay ayuu arrintaas ku gaaray inuu isagu yidhaahdo anigu asnaamtan anaa u rabbiya iyo idinkaba ayaguna waxa weeye rabbiyaashii anigaad igu gaarayseen oo hoose weeye inuu dhaho saas waxaa gaarsiisaa layidhi xagga boqortooyada marka hadalkii nebiyullaahi muusa uu soo jeediyey wax jawaabahoy ka bixin karaan waa waayeen waxay u leexdeen taqliiday u leexdeen taqliidna waxba tari maayo qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timida muusow litalfitanaa litaruddanaa wa inaad naga celisid ood naga naga eesho ood naga sarfiso camaa kii wajadnaa aanu ka helnay calayhi maa korkiisa aabbaa'anaa abayowgayn maadaad haddaad noola timid bay yidhahdeen wixii aad odayaasheenna hore aynu ka soo gaarnay inaad naga celisid makaa yeelayna weeye wa takuuna aydiin ahaatana lakumaa labadiinaan adiga iyo maaragtay haaruun alkibriyaau boqortooyadu hadda kibriyada waxay ka wadaan boqortooyada ayay ka wadaan weeye marka hadda waxaa la yidhi kibriye ayay ku magacaabeen baa layidhi maxaa yeeley kibriyadu boqortooyadu waxaa la yidhi liannahu akbaru maa yudlabu weeye min umuuri dunyaa weeye waxyaabaha oo la dalbo waxa uu weyn weeye oo amuuru dunyaa weeye marka saas ayaa shukriye loo yidhi waxaa kaloo la yidhi haddana waxa weeye qofka hadduu boqor noqdo ama madaxweyne noqdo arrintaasu waxay dhaxalsiisaa siisaa kibir iyo maaragtay cizi iyo maaragtay isla samataag iyo anafo ayay dhaxalsiisaa marka saasay ugaga cabiraayaan wa takuuna lakuma alkibriyaau boqortooyadiina idin ahaato fil arli dhulka dhexdiisa arlada arluma talay ka wadaan wamaa naxnu anagu ma nihina yidhahdeen lakumaa labadiinna bimu'na kuwa idin rumaynaayo anagu ma idin rumayna yidhahdeen wa qaala wuxuu yidhi fircawnu fircawn i'tuunii iila kaalay ayuu dhahay bikulli saaxirin saaxir kulligiisa iila kaalaya caliimin oo cilmi badan markii fircawn qoladiisa ay yidhaahdeen ma waxaad noola timiday muusow inaad naga iisid wixii aabbaa'dayna aynu ka soo gaarnay boqortooyadana adiga iyo walaalkaa aad hesiin oo arlumasar boqor aad ka noqotaan taas ayaa doonaysiina yidhaahdeen annagu mana idin rumaynayno warkaas markay dhaheen fircawn baa hadlay wa qaala wuxuu yidhi ow dha ilaahay fircawnu fircawn i'tuunii iila kaalaya bikulli saaxirin saaxir la arka kulligiisa caliimin oo cilmi badan saaxir oo maaragtay afaa'iq ku ah cilmu sixirka ii keena ayuu dhahay maxaa yeele wuxuu isleeyahay waxa muuse uu wato sida isagu uu ku sheegayo qoladihiisu sixir weeye marka wuxuu isleeyahay dadka suxarada oo adugu aada leedahay ayaa difaaci karaya nebiyulaahi muusa falamaa goortii ayuu ayuudha ilaahay jaaa asaxaratu suxaradii ay yimaadeen qaala lahum waxa u dhahay muusaa nabi muuse alquu rita maakii antum idinku mulquuna kuwa ridanaya aad tihiin suxaradii waxaa weeye waataanu ku soo mari jirnay suurat alaxraaf wixii markaasi waxa weeye suxaro jiray oo maaragtay magaalooyinka laga joogay ayuu dad u diray waa lasoo soo kulmiyey markii la isugu yimiday mawcidkii oo maalintii musiinaha eeday ayaa maaragtay ah, nabiyullaahi muuse waxay ayagu dhaheen waxaad noo kala sheegtaa imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna naxnu lulqiin waskii doonaa waaad kala dooratay ayadee muusew inaad adigu waxaad haysato aad tuuranayso iyo inaan annagu hormarayno oo aan tuuranayno markaas kabacdi ayuu hadalkan leeyahay qaala lahum waxau dhahu dhah ilaahay muusaa nabi muuse alquu hita ayuu dhahay maakii antum idinku mulquuna kuwa hedanay aatiin war waxaad suuranayseen suurtaw dhah wuxuuna rabaa isagu xaqiiqada inuu gaaro ayuu doonayaa saan hore ku soo sheegnay ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii alqow ay rideen xarkihii iyo ulihii ay wadeen oo faraha badnaay qaala muusaa nabi muuse wuxuu yidhi maa maakii waa kuma ji'tum aad la timaadeen bihi maaga waxaa weeye hadde istifhaamu linkaari wa tawbiiq weeye ayu shayin ji'tum bihi weeye war waa maxay waxaad la timaadeen weeye marka waa ku tawbiiqinayaa waana xaqirayaa haddana oo waxa weeye istifhaamu inkaari wa tawbiiq wax taxqiir waaye xaqiridna way ku jirtaa ilahay wuxuu yihi subxaanau watacaala qaala waxau dhahay muusaa nabi muuse maa maa sii waa kuma ji'tum aad la timaadeen mie khabar ay isu tahay bihi maaga sixir miya asixru sixir miya waxaad la timaadeen in allaha alla ayuu dhahay sayubdiluhu waa burinayaa sixirkaas inallaha alla inallaha allane laa yuslixu hagaajin maayo camala almufsidiina kuwa mufsidiinta camalkooda ilaahay hagaajin maayo wuxuu ku yidhi nabiyulaahi muusa waa maxay waxaad la timaadeen oo foosa xumuu dhahay ma sixira ayuu dhahay in allaha alle sayubdilhu waa burin doonaa ilaahayaa burinaayo baabi'inayo falaa yabqaa lahu asaran falaa yabdaa lahu asarun aslan asar noorna u baaqi noqon mayso maxaa yeele waan soo marnay ushii nabiyullaahi muusa markii waxyaabihii ay sameeyey nimankaas ay cuntay wax asara xataa waa laga waayey oo meeshii meelay geysa waa la gara waayey shayga sixirkaana waxaa la loo yaqaanaa waa shay indhatarcaada shayga caynkiisa waxba kama bedelo marka nebiyullaahi muusa usha oo watay inaysan sixir ahayni taasaa caddaynaysa maxaa yeele waxyaabihii acyaanta ayay meesha soo dhigeen markii ushaasu ay cuntay waxba waa laga waayey markaasuu dhahay in allaha alle laa yuslixu hagaaji maayo camalal mufsidiina kuwa mufsidiintaa camalkooda ilaahay hagaajin maayo wayaxiqu llaahu alla waa sugayaa hawdha ilaahay alxaqa xaqa alla waa sugayaa bikelimaatihi kelimaadkiisa ku sugayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yaboohay xaqa inuu sugaayo oo ilaahay naasirkoodii uu yahay dadka mu'miniinta iyo rususha ilaahay taasina ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala way dhacaysaa weeye wayaxiqu llaahu alla waa sugayaa hawdha ilahay waxay ku cadsan tahay in allaha sayujiluhu wayaxiqu llaahu alla waa sugaa hawdha ilaahay alxaqa xaqa bikalimaatii kelimaadkiisuu ku sugaya mawaaciiddiisaa laga wadaa ilaahay wuxuu yabuhay xaqa inuu sugaayo walow kariha almujrimuuna kuwa mujrimiintaa oo kaafiriintaa haba kahdaanu dha ilaahay waxba loo aaba yeeli maayo walow kariha almujrimuuna kuwa mujrimiintaa haba kahdaanu dha ilaahay ee ilaahay subxaanau watacaala xaqa waa sugaya famaa aamana uma rumaynow dha ilaahay limuusaa nabi muuse ilaa duriyatun dhaa'ifadoo mooyaane oo min qowmihi min owlaadi qowmihi fircoon qownkiisa awlaadooda ka mida calaa khawfin cabsi korkeeda xaal ay ku sugan yihiin oo min fircawna fircawn ay ka cabsanayaan iyo wa mala'ihim jamacooda ay ka cabsanayaan an yaftinahum inay fidneeyaanna ay ka cabsanayaan wa ina fircawna fircawnow ilaahay la caalin waa mid kor noqday fil arli arrada ayuu ku kor noqday wa innahu fircawnow dho ilaahay la min almusrifiina kuwa xadda gudbaaya ayuu ka mid yahay ow dha ilaahay ilaahay wuxuu noogaga warramayaa nebiyullaahi muuse dadkii fircoon uu ka dhashay inaan wax nasluhu aysan rumaynin laakiin in yaru ay rumaysay ayaa ilaahay noo sheegayaa ayadoo aayaddaanu laba macnana ay yeela doonto ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala famaa aamana uma rumaynow dhah ilaahay subxaanau watacaala limuusa nabi muuse ilaa duriyatun dhaa'ifadoo mooyaane duriyadu waxaa weeye ismun yaqacu cala alqaliili min alqowm aa la yidhi waa shay ku dhaca dad yar oo maaragtay aqoon kamida weeye ilaa duriyatun ow dha ilaahay daaifado mooyaane firqado oo min qowmihi min owlaadi qowmihi damiirkan waxaan u celinaynaa fircoon qoomkiisa owlaadooda ka a ah. saasaa la leeyahay oo lamiirka hadda waxaa loo celinayaa fircoon sida jaalaynku ishaaraayo duriyadatu qoomihina waxaa laga wadahaa la yidhi dad yar ayaa laga wadaa weeye naasun yasiiru minhum weeye waxaa kamid mid ah ayaa layidhi fircoon haweyntiisa aasiyaahe mu'minu aali fircawnaa kamid ahay waxaa kamid ahay khaasinkiisiyaa kamid ahay waxaa kamid mid ahay baa layidhi owlaadiisa khaasinkooda maasidadii maasidatu binti fircawn islaantii eheeday ayaa kamid mid ahaa layidhi waa markii hadda lamiirka meeshaan loo celiyo fircoon duriyada la sheegaya daa'ifada qaliilka oo la yidhah waa intaas ka kabiirka waxaa loo celinaya nebiyullaahi muuse markaas waxay noqonaysaa dad oo reer binu israa'iil ka mid a ah, oo waxa weeye ka koray dilkii fircoon wayaa layidhi maxaa yeele waxaa la sheegay fircoon markii ou amraa layidhi dilkii reer binu israa'iilaa layidhi waxay aheed baa layidhi naagta oo reer binu israa'iila ah, markii canuga ay dhashaa layidhi waxay u hibay jirtaa layidhi naag qabdiyada ayadoo ugaga baqaysa canugaas in laga dilo ayay naagtaas qabdiyada isaga dhiibaysaa adugu iska koriyay leedahay marka waxaa la yidhi ilmihii noocaasa ayaa waxay ku barbaareen xubdiyiintii dhexooda alayidhi maalintii waxaa weeye nebi muuse oo suxaradii ka qaalib noqday ayay dhammaantood rumeeyeen ba layidhi qaar waxay leeyihin waxaa laga wadaa reer banu israa'iilaa laga wadaa weliba hadda mufasiriintu taasay rajaxayaan in lamiirkaba loo celiyo ayaga marka hadda min min min eh, min duriyati eh, marka ilaahay uu leeyahay ilaa duriyatu min qowmihi haddii loo celiyo lamiirka nabiyullaahi muusa waa sida hadda aanu sheegayno dadkii maaragtay yaa ku dhex barbaaray rabdiyiinta oo ilmihii naagaha reer binu israa'iil naagaha subiyiinta u dhiibi jireen ayaa laga wada aalayidhi haddii kalaamkood waa sida horeo aan sheegaynoo fircawn haddii loo celiyo intaas yaroo maasida subiyiinta fircawn iyo zawjadiis iyo khaasinkiisi khaasinu awlaadii intaasaa leeya iyo mu'minu aali fircawn haddii la yidhaha lamiirka waxaa loo celinaa nabi muuse laakiin reer binu israa'iila loo jeedaane ayada taas iyadana waxaa weeye waa iska markaas oo reer banu israa'iil ila nabi muuse isagaa ka dhashay way rumeeyeen ilaahay markaa wuxuu yihi subxaana watacaala calaa khawfin cabsi korkeeda xaal ay ku sugan yihiin oo min fircawna fircawn ay ka cabsanayaan iyo wa jamacooda an yaftinahum inay fidneeyaanna ay ka cabsanayaan wa ina fircawna fircawnow ilaahay la caalin waa mid kor noqday oo mutakabir noqday fil ardi dhulka dhexdiisa wa inahu fircawnow ilaahay la min almusrifiina kuwa xadda gudbay ayuu kamid mid xadda iy rabbinimo ayuu sheegtay wax aad iyo aad infool xuna weeye marka casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu